ikhwaanii wa akhawaatii fi illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kelmaddeennan ama muxaadaradeennan waxa ay la xidhiidhaa ama ku saabsan tahay qur-aankeenna iyo xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam akhlaaqda wanaagsan ou ina faray ama ayna fareen ee alla dhaqanka wanaagsan ee ummadda lala dhaqmo waxaynu sharxi doonaa markaa aayadda qur-aanka ah ee ilaahay uhi waquuluu linnaasi xusnaa waquuluu linnaasi xusnaa dadka wax wanaagsan u dhaha wax wanaagsan dadka u dhaha rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uhi wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqan idan mowduucaas ayaynu wax ka odhan doonaa insha allahu tacaala iyadoo aynu ka arki doono oo halkaa ay nooga muuqan doonto si cad reer magaalnimada fiican iyo xadaaradda wada noolaanshaha quruxda badan inuu ku urursanyo uu iska leeyahay islaamku hadday doonaan ummado kalebaha ku faaneene asal waxa uu akhlaaqda iyo dabeecadda iyo la dhaqanka fiican qofka muslimka iyo islaamka asal u ah aayaddaa waxaa ku sugan amar ilaahay uu bixiyey amarkaa wuxuu inagu faray inaynu dadka kula dhaqanno wax wanaagsan oo ilaahay uu raalli ka yahay ummaddana ku jeclaysiin kara mar labaad ilaahay amarkiibuu ku celiyey subxaanahu wa tacaala dadkao dhan buu amrayaa fariin buu u dhiibayaa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam markaasaa rabbunaa waxa uu leeyahy waa qul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ina ashaydaana yanzaqu baynahum nebi maxamedow fariintan iga gaadhsii addoommahayga ilaahay ka tala qaadanaya waxaanaad ku tidhaahdaa yaquulu allatii hiya axsan markii hore xusnan bahed iminkana waa axsan ereyga ay ku dhawaaqayaan ummadda ay gaadhsiinayaan waa inuu noqdaa mid wanaag badan buu lahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa halkaa culimmadu ay ka faa'iidaysteen qofka bani aadamkaahi waa madaniyun bitabci maaha qof cidna ku nool oo qarfo jooga laakiin waa qof ummad la nool gaaluu la nool yahay islaam buu la nool yahay rag iyo dumarkiibaa wada nool caa'iladiibaa wada nool tii qof cidla jooga maaha ee mar walba cid buu la joogaa wayatacaamal maca tawaa'if mukhtalifa kooxo iyo ummado kala duwanna wuu la dhaqmayaa sidee buu u noolaan karayaa nolol wanaagsan u helaya ama dad u soo jiidan karayaa haddii noloshiisii iyo la dhaqankiisii uu xumaado labadaa aayadood labadaba waxaynu ku aragnay ilaahay oo ina faray la dhaqan wanaagsan iyo eray wanaagsan waxa uu ka soo bilaabmaya ereygaa wanaagsani ilaahay subxaanahu wa tacaala markaynu ama baryayno ama isaga aynu wax ka codsanayno ama isaga aynu ummadda ku waaninayno magiciisa iyo cabsidiisa sidaa daraaddeed ayaa sunno uu ka dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam bilxamdalati waathanaa'i cala allahi subxaanah hadalkaagu inaanu noqonin hadal caadiya u noqdo alxamdu lilah ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinu wanastakfiruh waa ammaan ilaahaynu ammaanayna iyo mahadnaqiisaynu horreysiinayna si codsigaynu qadimayna ilaahay inuga helo subxaanahu wa tacaala jawaabtiisa sidoo kale waxyigu wuxuu ina baray nebi maxamed markaynu la hadlayna calayhi salaatu wasalaam inaynu isticmaalno hadalka wanaagsan adaabta fiican markaasaa ilaahay waxau ihi laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda marka nebi maxamed u yeedhaysaan yeedhmada aa u yeedhaysaan rasuulka yay la mid noqonin tiinoo kale yeedhmada nebi maxamed loo yeedhaya maadaama iy khalqiga kii ugu sharaf badnaa ha noqoto mid ka duwan oo gaar ah oo oh, wanaagsan laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy waa la dhaqankii wanaagsanaa nebi maxamed lagula dhaqmaya calayhi salaatu wasalaam ha ku qaylqaylinin oo hadalka kor ha ugu qaadina rasuulka ka edabsada waxyigeennu wuxuu ina farayaa la dhaqanka wanaagsan cidda inoogu mudani waa cidda inoogu xaq weyn ilaahay rasuulka ka sokow oo ayaa ah waalidka waalidka qofku waa rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee mucaamalata u fiican iyo qowlka u fiican buu waxyigu inoo dardaarmay inaynu kula dhaqanno walaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima uf ha odhanin buu lahay hana guulguulinoo ha huruufin waalidka hadal macaan oo dabacsan ku dheh aabbo iyo hooyo sidaa nabigaba loo yidhi iyo yeedhmo caadiya maxamedow yaan la odhan yaa abalqaasimow yaa rasuul allah yaa nebiy allah waquuluu linnaasi xusna sidoo kale waalidkana waxaa la odhanaya aabbo iyo hooyo masaladan ama kelmaddan aynu ka hadlaynaa soomaalideenna aad bay dan iyo dawo inoogu tahay waayo ummadaha la nooshihiin waxyaabahay dareemaan waxaa ka mid ah dee hadaladii macmacaanaa ama dabacsanaa ama soo dhoweyntii iyo mahadnaqa lahaa inay nagu yaryihiin taa bay u dareemaan marka inuu qofku waalidkiisa magaciis ugu yeedho aabbo iyo hooyo aanu odhanin wax wanaagsan maaha mucaamalo fiican maaha saa daraaddeed baa waxyiga si gaara ah ilaahay ula hadlay waalidkiibu waladkiibuu la hadlay waalidka ha horoofin hadal wanaagsan ku dheh waqul lahumaa qowla kariiman waquluu linaasi xusnan sidoo kale maca saa'il xataa qofkii wax ku weydiistay ee miskiinka ahaa adoo isbidaya xataa haddaad waxsiiso hadal xun ha odhan haddaad qadiso iyo haddii aad waxsiisaba hadal wanaagsan dheh wa ama asaa'ila falaa tanhar qofkii wax ku weydiista ha huruufin ha guulguulin ha hadidin ama hadal wanaagsan ku dir ama waxsii oo ka aamusoo dhib ha u geysanin arrintaas waxay tilmaamaysaa dabeecadaha dadka ayaa waxaa iskaga badan intay qofka wax siiyaan inay idhaahdaan qaarkood dadka qaar dadkao dhan maaha qeyb ka midii hooyoo ku go su-aashaadii hadalkaagii baa nagu batae mar walba dadka waxbuu weydiinaya hoo ku dhimo maya wa ama saa'ila falaa tanhar qowlun macruufun wamakfira khayru min sadaqatin yatbacuha adaa ilaahay baa wuxuu ihi hadal wanaagsan iyo dulqaad miskiinka loo dulqaataa waxay ka fiican yihiin waxbixin balaayo laga daba tuuray iyo habaar sidoo kale qofka jaahilka ah ee aqoontiisa iyo aragtidiisuba ay yar tahay hadduu isagoo dhacdhacaya kugu soo ciiro ama ku aflagaadeeyo ama waxaan kaa qabanaynin uu kuula yimaado ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala ma in lala tirsadaa ma in lala buuqaa maya waquuluu linnaasi xusnaa waxaa lagula dhaqmayaa sidaa ilaah u tilmaamay hadalka fiican muminiintu ilaahay ammaana waxau hi waidaa khaaabahum ljaahiluuna qaaluu salaama muminiinta marka ay dadka jaahiliintii la hadlaan waxay idhaahdeen salaaman iyaguna jaahiliin ma noqdaan la caytama laakiin eray wanaagsan bay kaga baxaan xataa maca alkaafir qofkii gaalkaa ah isaguna waa sidoo kale gaalada iyo sida loola dhaqmayo ayaa ilaah uu ka warama wuxu uhi walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsan ila aladiina dalamuu minhum kuwa gaalada ah ha kula doodina wax wanaagsan mooyaane arrin masalada doodiina waa inay noqotaa dood qiimo badan oo midho dhali karta oo canaad iyo nacaybsiyo ka fog waa inay noqotaa ahlulkitaabka waxaa kula doodaysaan baa ilah uhi dood wanaag badan waquuluu linnaasi xusnan waa sida aayadduba ay tilmaamayso imaamu maalik raximah ullah saaxibulmadhab sheekhii madhabta maalikiyada la yidhaahdo qoray ayaa nin gabayaayoba u yimi isaga iyo nin kaluu doonaya in la kala xukumo xukumkiibuu wuxuu u riday si aan ninkii gabayaaga ahaa raali gelinin imaamu maalik buu hanjabo wuxuu ihi wallaahi waxaan gabay baan kuu soo tirin doonaa aan arrinkaagaba ku kala diro gabayga aan kuu soo tiriyo dhagahaad qabsan doontaa buuhi imaam maaligow waa sheekhii buu hanjabaya sidaan doonaya maxaad waxuu xukumi weyday buu leeyahy imaam maalik raximahullah wuxuu isticmaalay waquuluu linnaasi xusnaa waa tusaale dadkas hadal wanaagsan u dhaha buu isticmaalayoo waxau ihi wasafta nafsaka bidanaa'ati wa safax wayastatiicu kullu axad dee naftaada waxaad ku tilmaantay inaad safiih tahay oo nin hooseeyo aad tahay baad isku sifaysay qof walibana wuu karaacay iyo dumin iyo kharibid laakiin waxaa kuu fiicnaan lahaa inaad samayso waxa dadka ku adagoo alkaramu alkaramu walmuru'a sharafta iyo dulqaadkaa kuu fiicnaa buui marka qof waliba waxuu kharibi karaa ee wanaajinta adage sharaftaada waxa ay ku jirtaa inaad wax wanaajiso laakiin inaad naftaada ku sifayso taasoo kale ma aha waxaa ummadaha kale arrintan oo kale ay kaga hadlaan fanniga loo yaqaano fannu tacaamuli maca annaas hababka dadka loola dhaqmaa wax laga qoraa laakiin fannu tacaamuli maca annaas dadka in lala dhaqmo oo si fiican loola dhaqmo islaamka hormuudka ah waxaynu badinaynaa markaa qawaacid iyo tusaalayaal innagoo tusaalaha dadku ay waxaad ugu fahmaane tusaalaha soo qaadan doona marka u horeeya waa inaynu garannaa qofka bani aadamka ahi marka uu doonayo quluubta dadka inuu qabto ile islaamku dadka quluubtoodu la hadlaa nebiyuna maxamed sala allahu caleyh wasalam dadka qalbigoodu qabanayay qofka inaad qalbigiisa qabataabaa ka muhiimsan inaad jirhkiisa qabato qalbiga qofkana laguma qabto qoladaadoo wanaagsanood ugu faanto quruxdaadaoo wanaagsan lacag badanood u qaybiso waxaasoo dhan dadku kuguma jeclaan karaan ama kuma soo dhoweyn kartid waxaad ku soo dhoweyn kartaa tacaamuluka alxasan la dhaqankaaga wanaagsan ayaad ku soo dhoweyn karaysaa saa daraaddeed baa xikmad carbeed waxa ay leedahay alxuru yustacbadu bilixsaan qofka waxa lagu addoonsan karaa oo qalbigiisa lagu qaban karaa samafalka samafalka saa aayaadku noo dardaarmaya ilaahay noo dardaarmaya subxaana wa tacaala idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim qofka xumaan kugu sameeye adigu wanaagu fidi adigu wanaag ku celi wanaag ku celi wanaag ku celi wuxuu leeyahy miyaanan isla yaabayn qofkani way wanaajinaya ana waan xumaynaya maan xishoodo marka kaanahu waliyun xamiim waxaa soo bixi doonta saaxiib wanaagsan iyadoo qofkii uu noqonayo sidaa daraaddeed baa soomaalidu waxay odhan jireen qofka xorta ah xurmaa deeqda qofka bidahana cunno manaa qofkii hadduu qof xora yahay xurmadaa iyo sharafta iyo maamuuska iyo mucaamalada wanaagsan baa ku filaanaya qofkii kale caloosha ka noolna dee in cunno la siiyubaa ku filan xurmo ma deeqaysa bay kuleeyihin waa xikmad tan waafaqsan carbeed markaa taasaynu ogaanaynaa tusaaleynu soo qaadanaynaa maalan waxaa laga yaabaa ninka iyo xaaska wada jooga haddii ninku uu lacag badan siinayo xoog buu leeyahay xooluu leeyahay qolow ka dhashay qurux buu leeyahay wax badan buu leeyahay intaasoo dhanba xaaskiisii uu kula dhaqmaya laakiin mucaamaladiisaa xun waxaa laga yaabaa intaasoo dhan inaanay tixgelinine ay iskaga firdhato iyadu hadday intaa leedahayna inuu isagu iskaga firdhadaa laga yaabaa haddii laakiin qofkani xoolo aanu lahayn itaal badan aanu lahayn arrinkiisu si iska yahay uu daciif yahay laakiin dabeecaddiisi iyo dhaqankiisi iyo sida kale uu yahay qof macaan qofkaasi wuu samri karaya arintaasina waata uu qur-aanku baadi doonaya markuu ilaahay yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma si wanaagsan ehelka iyo xaasaska ula dhaqma laa yafruk muminun mumina in sakhita minha khuluqan radya minha aakhar nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam raggii buu la hadlayaa oo midkiin hadduu xaaskiisa yuu caayin xaaskiisa yuu caayin hadduu akhlaaqda qaarkeed ku noco wax badan uu raalli kaga yahaa jira buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam tusaale labaad baynu soo qaadanaynaa oo aynu ku muujinayna shayga mucaamalada wanaagsan la yidhaahda iyo hadalka fiicani dadka qalbigooda inuu soo qabto ummaddana uu ku jeclaysiin karo cadow badan halkaad yeelan lahayd saaxiibo badan aad yeelan karto maalan halkanaad timi shirkanaad timid dad badan baa jooga qof ka mida shirka oo dadkan fadhiya uun ka mid a ayaa kuu soo kacay markaad soo gashay si wanaagsan buu kuu salaamay meeshaad fadhiisanaysaabuu kugu soo yaro dhoweeyey reerkiibuu kaa waraystay xanuun maalmahan aad la jiiftayna halku maraya iyo halka caafimaadkaagu kaa waraystay dadkunbu hadda ka mid yahay qofkaasi ogow wuu iska fadhiistay adna waad iska fadhiisatay miyay kuu siman yihiin dadkii kale markii aad soo gashay qaarkood baa telefoon ku hadlaya ku eegay uun markaad salaantay qaar kalena shaahoodaabay iska cabayeen qaar kalena waxaa laga yaabaa iyagoo sii jeeda inay ku salaameen qaarna goortaad soo gashayba inaanay ogeyn qofkaa iyo kuwa kale miyay kuu siman ma sinaa ismaydaan aqoono dadkunbuu ka mid ahaa qofkani laakiin hasha wa tabasam intuu kusoo soo dhaweeyuu farxad kugu qaabilay khalaas wuu ku calaamadsan yahay un qofkaasi goodha waad waraysi tegaysaa waxaad lahaadeen ninkaa ama gabadhaas kumu ahaa xaguu ka yimi magaciisa kumaa laydhaa waraysi baad yeelanaysa kacab binu maalig asxaabi la odhan jiray allaha ka raali noqdo ayaa dagaal buu ka hadhay muddaa la cunaqabateeyo la yidhi yaan lala hadlin konton habeen cunaqabatayntiibaa markii dambe qur-aan baa soo degoo laga dulqaaday hawshii dhibk macnaha dagaalkii uu ka hadhay ayaa ganaaxii la ganaaxay iyo cuqubadii baa ka dhammaatay markii u horreeyey cunaqabatayntii laga qaado asxaabta nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam iyo markii towbadiisu ay timi laga toobad aqbalayba wuxuu si gaara u calaamadsaday asxaabtii u bushaaraynayey markii toobadda laga aqbalay ragga qaarkood baa carro yidhi kacab usoo bushaarayno waatan toobaddii laga aqbalay qayb kalena markii uu shirka nebiga yimi bay sidaa aynu tusaalaha ku bixinay soo dhoweeyeen markaasaa nin walba hoostu ka calaamadinaya hebel ma ilaawayo maalin heb maalintii caynkaa iyo caynkaa isagu dadku kasoo dhex kacay saasuu ii salaamay arintani waxay tilmaamaysaa qofka bani aadamka mucaamalada wanaagsan ee lagula dhaqmayaa inay maalka la siinaya uga qiimo badan tahay sidoo kale waxaa culimadu ay yidhaahdaan fanu tacaamuli maca annaas dadka oo si wanaagsan loola dhaqmo oo maanta runtii baahi weyn aynuu qabno maadaama aynu risaalad xambaarsanay inagu risaalad baynu xambaarsanay risaaladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam haddaynu ragga nahay haddaynu dumar nahay gaalada uma dhex joogno inaynu inagu wax moodno inuu wax ka qaadanno oo sharcigooda iyo lacagtooda iyo wuxuunaynu iyaga moodno innagu waxaynu sidnaa dawadii dadku ay u baahnaayeen ammaanadii qiimaha badnaydee diinta ahayd baynu sidnaa waa lagama maarmaan inaynu noqono tusaale qurux badan oo islaamka dadka kusoo dhoweyn kara mucaamaladooda iyo la dhaqankooda iyo ballantooda waxoo dhanba waxa ay culimmadu tilmaamaan inay leedahay qawaacid fidriya wa qawaacid muktasaba mucaamalada fiican dadka qaarkood ilaahay baa ku abuura oo waa fidri qaybna waa qayb lagu tarbiyadoobo oo la kasbado oo qofku isbaro labadaba marka qofka ugu qiimaha badani waxa weeye qofka labadaba isku darsada ilaahay akhlaaqda iyo mucaamalada wanaagsan uu ku abuuray laguna tarbiyeeye naftiisana ay tarbiyad ku qabto qofkaasaa macaanaado oo aan laga caajisin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintan la dhaqanka wanaagsan isagoo xaaskiisii umu salama kala hadlaya waxau ihi yaa umma salama dahaba xusnu lkhuluq bikhayray dunya waalaakhira albiru xusnu lkhuluq umu salam uu yeedho waxau ihi akhlaaqdii iyo la dhaqankii wanaagsanaa dadka lala dhaqmayey khayrkii adduunyada iyo khayrkii aakhiraba uu qaatay samafalka sharcigu uu ina farayna waa akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu nebigu aada u ammaanay aakhire in loo aayayana uu xusay mucaamalada fiican maa min shayin afqala fii miisaani alcabdi almu'mini yowma alqiyaama min xusni wa ina allaha yubqidu lfaaxisha albadii wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha miisaanka wax kaga culusi ma jiro mucaamalada wanaagsan iyo akhlaaqda fiican macnaha camalkiibaa qofka loo miisaamayaa maalinta qiyaamaha miisaanka waxa kuu buuxinaya ugu weyni waa la dhaqanka fiican ee ummadda aad la leedahay iyo akhlaaqda wanaagsan ilaahayna wuxuu nacaabuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda xun iyo walbadii iyo carab dheeraanta nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can akari maa yudkhilu nnaasa aljanna asxaabtu jannay doonayeen ridwaan ullaahi calayh su-aalahoodii waxaa ka mid ahaa dadka maxaa ugu badana jannada gelin karaa wuxuu nebigu ihi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq ilaahay oo laga cabsado iyo akhlaaqda wanaagsane ummadaha lagula noolaado ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qawaacidka waxaa ka mida baabkani uu leeyahay ama mucaamaladan fiicani mumaarasatu tacaamul lxasan maca kulli axad dadka inaad qof walba isku daydo inaad mucaamalo wanaagsan kula noolaato macnaha ha noqonin qof laba shakhsiyadood leh oo dadka qaarkoodna mucaamalo fiican kula nool dadka qaarkoodna mucaamalo xun qofka muminkii wuu wada macaan yahay meel laga taga ma laha meel la tuurana ma leh sidaa daraaddeed bulshada dhammaanteed wanaagga iyo macaankaasay kala kulmayaan ee qof ma aha sidii munaafiqa laba kalar ama laba midab leh halkanna khayr ku jooga halkanna shar ma aha idan markaa atacaamulu alxasan maca annaas dadkiioo si fiican loola noolaado waa dadka dhammaantood markaa kolkaad doonaysa ummadoo dhan inaad quluubtooda qabato ay ku jeclaadaan oo ammaanada iyo dawada aada xambaarsantahay dadku si dhib yar ay u qaataan dadkoo dhan taa waa inaad kula dhaqantaa oo dabaqad gaarah unaanad ku koobin wanaagga sidaasaynu tusaalayaal u soo qaadanaynaa nebi maxamed baanaynu ka soo qaadanaynaa calayhi salaatu wasalaam dhaqankii rasuulka iyo dhaqankii asxaabta ayaa ugu qiimo badan wax tusaale loo soo qaato addabahu rabbuhu fa axsana ta'diiba ilaahay baa edbiye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam edbintiisiina wanaajiyey isaguna asxaabtiisiibuu gacantiisa ku tarbiyeeyey mucaamalada fiicanna uu gacantiisa ku baray markaasaa la mahadiyey Eh, wuxuu nebigu kula dhaqmi jiray mucaamaladan fiican mucal fuqaraa dadka iska baahanee fuqarada ahe aanay dadku islahayn waxbaa laga helayaaba ila baryo badan iyo bukaan badan iyo baahi badan waa la isku nacaa soomaalidu markaa dadkii baahida badan la odhan jiray waa lagu nacayaa nebi maxamed ma nacayn calayhi salaatu wasalaam qofkaasi isaguna wuu jeclaa rasuulkuna wuu jeclaa qofkaasi wuxuu arkayay ka keliyahe jecelay ka keliyuu nebigu jecelaya inuu isaga yahay buu arkayeyba tusaale waxaynu usoo qaadanaynaa nin la odhan jiray baa jiro asxaabta ka mida ah zaahir alashjaci ninkaa isaga ahi nin iska faqiira buu ahaa xagga marka la ega gacanta sidoo kale xagga muuqaalka marka la nin iska foolxun buu ahaa <clears throat> maalin maalmaha ka mida ah isagoo alaab yar sita harga iyo wax yaroo baadiyaha laga keeno la iibinayo ayuu masaajidkii nebiga yimi calayhi salaatu wasalaam rasuulkii mee buuhi ma jooga baa layidhi suuqiisiibuu iska tegayoo alaabtiisii yarayd buu doonay inuu iska iibsado isagoo suuqii iska warwareegaya oo suuqii jooga ayuu nebiguna masaajidkii yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa lay ninkii zaahir la odhanayay ayaa ku doondoonayay muu iska suginoo bal intuu imanaya sug muu odhanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkiibuu kaga daba tegay suuqa ninkiioo alaabtiisii suuqa ku iibinaya oo sii jeeda ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi wuu ku dhegay had jeer qofka kugu ciyaaraya waa kan indhaha ku qabta intuu xagga dambe kaaga yimaado marka rasuulku saasuu u qabtay isagoo sii jeeda markaasuu yihi war ninkan yaa iga iibsanaya waan iibinayaae igula ciyaaraya ninkan waa addoono waan iibinayaa yaa iga iibsanaya buu ninkii aad buu u naxayo wuxuuhi wallaahi nin baa ku qabsaday kula iibinaya khalaas xaraash baad gashay buu isagiyoo yaabsan ayuu iska dhufdhufto hareeruhu eego wuxuu arkay rasuulkii ilaahay inuu yahay sala allahu calayhi wasalam wuu sii daayo intuu nebigii ku qasluu dib u eegay ayaa wuxuu ihi ma anigaad iiibin lahayd oo haddaan addoonahay iminka xor baana haddaan addoonahay shilinnan baan gooyanoo nin foolxun baan ahay oo waan foolxuma rasuul ma ciid baa iga kaa iibsan lahay ila ula kaftamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan si u geliyo ayaa wuxuu ihi lasta laakinaka cinda allaahi lasta bikaasi anta cinda allaahi qaali adduunyadu saa ha noqota laakiin adigu ilaahay agtiisa nin qaaliya baad ka tahay ereyga dhaxalgalka ah ninkan qalbigiisa taabtay waa kaas weeye wuxuu ihi dadku waxay doonaanba ha yidhaahdaan adigu saa doontaba isu qaboo ilaahay agtiisa nin qaaliya baad ka tahay buui malada ninkaas waa nin faqiira waa ninaan dadka qaarkood u joojiyeen qaarkood u kaceen qaarkood waraysteen nebigu uu raadiyey isagoo mashquulsan buu halkiisii suuqa ugu teguu soo daydayey ila isba marka horeu nebiga soo daydayaya calayhi salaatu wasalaam isna nebiguu ka daba tego suuquu ka soo helay waa kanoo ninkii wuu ka farxiyey waa kanoo wuu u bushaareeyey ninkaasi ma ilaawayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ilaawayo maca kownihi faqiiran waa asxaabi ilaahay agtiisa qaali ku ah waa tusaale siduu fuqarada ula dhaqmayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam Eh, tusaalaha kale aynu soo qaadan karnaa waxa weeyaan dumarka daciifaadka ah ee aan xataa ehelkiisa iyo caa'iladiisaba ahayna iska tamarta daran nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagana mucaamalo wanaagsan ayuu kula dhaqmayey oo ummaddu ay ka markhaati kacaysay arkayaan oo aada iyo aada qalbigooda iyo dareenkooda u soo dhoweynayey oy nebigooda ku jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan ereyga afkun kamu odhanin nabigu iyo dhaqanku ku muujinaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ah, ayaa nebigu waxa uu la socdaa saadaat alcarab nimankii carbeed madaxdoodii iyo dadkii acyaanta ahaa ee sharafta lahaa nin ka midoo cadiy ibnu xaatim atai nin la odhan jiray buu la socdaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam gacantay saystaan ninkanna dee xaatim atai ninkii la odhan jire gabayada badan laga tiriyo deeqsiga ahaa ayuu ka soo jeedaa oo inankiisii uu yahay isaguna nin mudan buu ahaa isagoo ninku la socda markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigaa la socda ayaa ruux dumar ahoo jidka maraysa oo iska miskiinada ayaa ay ku soo baxeen marka rasuulkay la hadashay sala allahu calayhi wasalam yaa rasuul allaahi lii ilayka xaaja yaa rasuul allaahi lii ilayka xaaja rasuul allahu muraad baan kuu leeyahy muraad baan kuu leeyahy marka ninkii acyaanta ka mid ahaa intuu sii daayay gacanta ayuu ruuxii dumarka ahayd u tegey muddo ayuu la qaatay ilaa muraadkeedii u dhammaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan isaga ahi diinta nasaaradu markii hore soo maray diin xaqa buu doondoonayo markii dambe islaamku helay dhaqanka boqoradii iyo madaxda iyo ka ambiyadu kala yaqaanaa oo nin kitaabkii yaqaano weeyaan kutubtii hore wax ka yaqaana cadiy ibnu xaatim intaa nebiguu eegaya calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yihi haadihi akhlaaqu nin boqorahoo madaxa dhaqankii maha kaniye waa dhaqankii ambiyada buu markaa nebiguu markhaati furaya sala allahu calayhi wasalam qur-aankeenna kariimka ah waxa uu ka waramay suuradda la ydhaha suuratu ilmujaadala ama qad samic markaad bilowgeeda akhrido nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ruux dumara oo sheekaysanayo hadal isku celcelinaya oo intuu nebigu fatwo keliya u sheegay mu odhan dhaqaaji masaladii waan kuu sheegaye dee ka dhaqaaji oo ninkaagii u tag mu odhanin laakiin iyana hadal bay leedahay isna hadal buu leeyahay muddaa la doodayaa waa la isku celcelinayaa qur-aankaa kusoo degay oo ilaahay baa ka waramay siduu nebigu ugu sabrayay mucaamalada fiican ee gabadha uu kula hadlayay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun bashiir wallaahu yasmacu taxaawurakuma ilaahay wuu maqlay oo wuu maqlayaa caalamka koruu ka maqlayaa gabadha nebi maxamed kala doodaysa arrinta ninkeeda qisada waa qiso dheeroo tafsiirkaad ka dhagaysan kartaae iminka waxaynu uga jeednaa wallaahu yasmacu taxaawurakuma xiwaarka iyo dooda iyo wadahadalka iyo mucaamalada fiicane nebigu gabadhaa uu kula dhaqmayo iyo sida fiican uu qancinayo ilaahay wuu maqlay aayadda saasuu ilahay ku leeyay subxaana wa tacaala waa gabadhii la odhan jiray khawla bintu thaclaba ee ilaahay xalkii halkii ugu soo dejiyey arintii qoyskana furdaamintiisi ilaahay uu keenay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa tusaalayaashii mucaamaladiisa fiican ka turjumaye awlaadda yaryar wuxuu ula dhaqmayey sidoo kale mucaamala wanaagsan yatacaamal tacaamulan xasanan asxaabiga la ydhaha maxamuud maxamuud ibnu rabiic nin dhallinyaraabuu ahaa berigii danbuu sheekaynayaa dhaqankii nebi maxamed buu ka waramayaa calayhi salaatu wasalaam dhaqanka rasuulka waxaynu usoo qaadanaynaa hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo ummadda dhammaanteedba waxa inoogu sugan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana dhabnimo kudayasho fiican baa idinku sugan buu lahay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummad kale inagu dhaqankeena kama qaadanayno nebigaynu ka qaadanayno kaasaana inagu filan maxamuud ibnu rabiic nin dhalinyara oo yar buu ahaa berigaa wakhtigaa hore nebigu uu noolaa wuu yaraa berigii dambuu ka waramaya oo maskaxdiisay ku daabacantay mucaamaladii fiicnayd ee nebigu ninkaa yar uu kula dhaqmayay markaasaa bukhaari baa qisada warinaya waxa uu leeyahay wallaahi waxaan sii xusuustaa buuhi majatan majaha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fii wajhi berigan yaraa siduu nebigu ila ciyaari jiray uu ila dhaqmi jiray weli waan xusuustaa buuhi ilmaha yar wixii wanaaga iyo wixii xaaladee soo mara ma ilaawo hadaad moodayso adigu inuu ilaawi ilaawi maayo xumaan iyo samaan si gaar uu qoranaya maskaxday ku daabacmaysa waxa uu leeyahy nebigoo weysaysanayaanu imi calayhi salaatu wasalaam isagoo yar dhowr jir ah intuu biyo cantoogay buu igu buufiyey buui wejiga iga buufiyey markaasuu igu qoslay ki yaraana wuu qoslay ciyaalka had iyo jeer dee marka saasoo kale loola ciyaaro way ka farxisaa marka rasuulkii ilaahay ayuu inanka yar u yimid intuu nebigu biyihuu ku weysiisanaya cantoogaybu wejiga kaga buufiyey kaa yarina intaasuu ku farxaya waa kuwan dee biyaha isku buufiye ciyaalku berigii dambuu xusuusanaya oo uu markaa ku tilmaamaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam mucaamaladiisa fiican rasuulku sala allahu calayh wasalam xataa maca alkufaar kaana yatacaamalu tacaamulan raaqiyan nebigu xataa ummadaha shisheeye ee aan islaam kaba ahayn la dhaqan fiican buu la dhaqmi jiray oo maantana runtii ay tahay sa horaba aynu soo xusnay ummaddiinna halkanoo oo kala joogtaa inaan la idinku faanin annagaa mucaamalo wanaagsan iyo annagaa idinka erayyo dhaqan fiicane idinku tusaale ku noqotaan iyo qof waloo muslimiiba meel waluu joogaba nin gaalada ka midabay qurayshi quraysh waxay direen nin ka mid ahaa iyaga oo la odhan jiray cutbat bnu rabiica waxaa loo diray inuu nebiga la soo doodo calayhi salaatu wasalaam arrimaha diinta iyo caqiidada iyo shaygan cusub u keenay uu kala doodo waxaynu uga jeednaa doodaasi way dheeray muran badan iyo jaafaajiriq buu nebiga kala hortegay iyo canaad badan iyada oo waxaasoo dhammi ninka ay ka soo fuleen haddana wuxuu lahaa markii ugu dambaysay awaqad faraqta yaa abalwali ereyada carabtu ay xiiseeyaan waxaa ka mid ah abu fulaan abu fulaan hebel aabihiiow kunyaa la idhaahdaa marka qofka marka la yaro maamuusaya ereygaa loogu yeeri jiray hadalkii ma dhammaysatay buu leeyahy abulwaliidow mu odhanin yaa faasiq wayaa kaafir wayaa faajir waar gaaliya wuxuni muu odhanine wuxuuhi abulwaliido warkaagii ma dhammaysa bal hadalka maruun iga bax aniguna aan hadalka qaata eh saasuu leeyay waa mucaamalada wanaagsan ee markaa ummadaha soo jiidanaysay mucaamalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar kale waxaa dhacday nin gaalada ka mida yuhuuddii madiine joogtay ayaa rasuulka u yimi sala allahu calayhi wasalam wuxuu doonayaba ha u socdo laakiin markii u horreysay u yimi wuxuu ihi assaamu calayk assaamu calayk wuxuu iska dhigayaa nin nebiga salaamaya oo assalaamu calayka laakiin laamkii baa meesha ka maqanoo asaamu haddii la idhaahdo geeri dushaada ha wey allaha ku dilo waa qofkuu oo bariidadiisi ay noqotay allaha ku dilo ereygaasu isticmaalay marka xaaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam caaisha goobtay fadhidaa waxay moodday inaanu nebigu maqlayn nacdal iyo habaar bay isu raacisay markaa iyadoo dee ka dhicinaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam calayka lacnat llaahi wasaamu calayk nacdalbay ku tuurtayaba marka rasuulku wuxu uhi sala allahu caley wasalam yaa caaisha in allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxush caaishaay dee aflagaadadii iyo isxumaynta ilaahay ma jecle eh ka dah hadda waa ninkii wuxuu yidhi markaasay tidhi miyaanaad maqlaynin wuxuu ninkani yidhi mee waan maqlaye aniguna waxaan ku idhi buu idhi wa calayka oo macnaheedu yahay waxaa tidhiba lagu yidhi warkuba uu iska urursan yihi hadduu isagu yidhi assaamu calayk aniguna wa calayka unbaan ugu soo gaabiyey buui intaa tiriba lagu yidhi way dhammaatayba waxna eh, muu xumaynin nebigu dee xumaan aflagaadana ma geysanin marka ninkan waa nin yuhuudiya waa nin habaaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddana bal mucaamaladu samaynaya eg nebiga calayhi salaatu wasalaam mucaamalada fiicana rasuulka xataa maca alxayawaanaat baleegada iminka inoogu faanayaan gaaladu insaaniyad insaaniyad baa lagu faanaya maca alxayawaanaat xayawaanka ayuu nebigu kaana yatacaamal mucaamala xasana mucaamalo wanaagsan buu kula dhaqmayay safar baa lagu jiraa nebiga colkiisiibaa soconaya meel baa la degay iyadoo la degan yahaybaa waxaa nebiga soo dul martay iyadoo berraftaa hayso oo qayliyaysa shimbir ka mida shimbiraha waxaa la yidhaahdaa xumara ayaa la yidhahdaa af carabiga shimbirahan guduudan ama cascase yaryaradiiya waxa aynu idhaahno nebigu waa daalan yahay col dee geediyahoo daalan waa dareemi karaysaa waxyaabaha yaryar inta loo fiirsadaa ma badno dadku aad uguma fiirsadaan arrimahaasoo kale waayo dagaal baaba soconayo rag baaba la islaynayba laakiin shimbirtaasuu eegay nebigu wuxuu arkay inay dhibaataysantay cabanaysana markaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii buu la hadlo man fajaca haadihi biafraaqiha waryaa tan argagixiyey shimbirtana way dhiban tahay yaa dhibay nin asxaabiyaa ah yidhi anigaa dhibayoo buulkeedii baan ka soo qaaday dhalaheedii halkeedii ugu celi buui qaado shimbirtan dhalaheeda halkii ugu celi waata la yidhaahdo shimbiraha baabuurta ka joojisaane shimbirahan laamida mar baabuurta ka joojisaa halkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaa tusaale ku ahaa mucaamalada fiican xata alxayawaanaat waxaa jirtay inuu nebigu diiday oo uu nahiyey an yutakhada addawaab an yutakhad addawaabu karaasi gaadiidka la fuushan yahay awrta fardaha buquulka yaan kursi laga dhiganin buuli macnaha qofbaa gaadiid buu fuushan yahay halkanuu soo joojinayaa wuu iska dulbaxayaa sida kursiga aan ugu fadhiya abuu ugu fadhiyaya dad buu la sheekaysanaya ka daaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam gaadiidku intuu socdana fuushanaada marka uu istaagana dee ka dego ha nasto gaadiidka yaan kursi laga dhiganin buu leeyay rasuulku sala waa mucaamala xasana maca alxayawaan nebigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam gaadiidka xoolaha in laga sunto wejiga ama wejiga laga garaaco sumadii aynu sunti jirnay calaamad ahayd intaa wejiga in laga sunto noocay doonaysaba haatee wuu mamnuucay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa waxa uu leeya wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq wanaagsan baad ku sugantay xataa maca alashjaar soo wadoo mucaamalada fiicane rasuulka sala allahu calayhi wasalam kumay koobnayn xayawaanaadka bani aadamka xayawaanka laakiin xataa eeg dhirta ayaa iyaguna ku jira waa laga yaabaa qofku inuu la yaabo marka la idhaahdo oo dhir maxaa laga hagaajin doonaa maanta dhulkeenni wadankeeni dhirtii baa la xaalufiyey ilaahay u tasbiixsanaysay ee dadka iyo dunyaduba uu ku noolaa ayaa gunta laga wada jaray markaasaa dhuxul laga wada dhigay markaasuu dhulkii xaalufoobo roobkii uu ku yaraaday nebiyuna maxamed sala allahu calayhi wasalam wakhtigii hore ee uu ummadda khudbadda jimcada u akhriyi jiray waxa uu ku tiirsan jiray geed buu ku tiirsan jiray masaajidka dhexdiisa ku yaalay markii dambea mimber baa loo sameeyey nebigu intuu fuulo calayhi salaatu wasalaam khudbadda uu ku dul akhriyo mimbarkii markii uu maalintii ugu horreysay fuulay ee khudbaddii uu bilaabay ayaa asxaabtu waxay leeyihin waxaanu maqalay oohin sida ilmaha yar oohintiisa oo kale ah cod baa masaajidka dhexdiisa ka baxay aanaan garanaynin dhinacuu yahay ilmaha yare ooyayoo kale ama neefka nirgahahe geela maqashiisaoo kale ayuu oohintiisa leeyahay eh, nabigu calayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay u wadaaf yaqaanaa intuu khudbaddii joojiyuu soo degay ayuu geedkii sidaa ugu dhego sidaa u qabtay uu muslaxaya waa musiinaya kolkaasuu si yaryar usii aamusay ilmaha marka la sasabe hooyadu ay sasabayso kolka hore aad buu qaylinaya marka dambena wuu sii aamusaya sidii kale usii aamusay bakaa falamaa faqada min adikr nebigu marka asxaabta wuu ka qanciyo wuxuu ihi waxa uu la ooyayaa dikrigii ilaahay iyo xuskii markii hore agtiisa lagu hayay baa ka durkay buu markaa wuxuu geedkani u ooyayaa xuska ilaahay macnaha qalbigeennu siduu xuska ugu baahan yahay ayaa kasii badan baahida geedkaasi u qabo marka dikrigii buu waayey saa daraaddeed buu ooyey ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam arrin cajiibuu markaa nebigu sheegay wuxau ihi waladii nafsii biyadihi low lam afcal dalika ladalla yabki ilaa yowmi alqiyaama ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee haddaanan iminka idinka aamusiin lahayn ilaa qiyaamuhu qaylin lahaa buuli dee mabaynaan ku xaji karneenba geedkaasi hadduu ka qaylinaya masaajidka madiina dee cidiba salaad kuma tukan karte ilaahay baa u bixiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintaa anaa idinka aamusiyey waaya waa tusaale kale wa xataa siduu ula dhaqmayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaamalada fiican ee uu kula noola xataa alashjaar dhirta iyo jaamidaadka qaacidada saddexaad waxa weeye marka aad aynu dadka la dhaqmayno natacaamal maca kulli waaxidin bimaa yasluxu lahu cid walba wixii ku munaasibaynu kula dhaqmayna dadka qaarkood waa dad cadho badan habgaala lagula dhaqmaya qaarkood dulqaad bay leeyihin habgaala lagula dhaqmaya qof waxaa laga yaabaa qof fariidahoo aragti dheer inuu yahay mucaamalo gaaruu leeyahy qof waxaa laga yaabaa inuu yar dhegweyn yahay oo hadalku shanshub ugu dhacayo oo si gaara isagana loola dhaqmaya marka haddaad tidhaa dadka isku sibaanu la wada dhaqmaya maya caaisha waxay leedahay waxaa nala faray inaanu nunzila annaasa manaasilahum qof walba kaalintiisa inaanu dhigno qof yafham allabiib yafham bilishaara qof ishaaru wax ku fahmaya qofna waxay dhahaan soomaalidu kan hadalka shanshub buu ugu dhacayaa waa in loogu celceliyo loogu celceliyo far waaweyn wax loogu qoro mucaamalada fiican bay ka midtahy nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka u kala yaqaanay gaalo iyo islaamba sulxa alxudaybiya sanadii lixaad markuu soo fadhiistay nebigu maka agteeda uu mar ayuu doonay in kusoo cumraysto waa kuwii gaaladu way ka joojiyeen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam gaaladu markaa wafdi bay soo direen kolba nin bay soo diraan kolba nin bay soo diraan ilaa afar nin bay kolba mid soo direen waxaa aada u cajiiba kana turjumaya mucaamaladii quruxda badnayd rasuulka sala allahu caleyhi wasalam afartaa nina gaaladee u imanayay aqoon uu u lahaa daraaddeed maadaamay reerma ka ahaayeen mid walba hab gaara buula dhaqmayey hab gaara ayuu la dhaqmayay ninka ugu horreeye u yimi waxaay gaaladu soo direen mikris ibnu xafs ayaa la odhan jiray arkan soo socdaa waa kuma waa mikris markaasuu asxaabta nebigu kuuhi haadaa rajulu qaadir kaasi waa beenaale aan ballanta fulinaynine beenaale wey ballankani fulin maayo si gaara buu la dhaqmayoo erayuu ku yidhyidiyo waxba lamuu qoranin nebigu calayhi salaatu wasalaam ilan ballanba ma lahae eh. ninkii wuu iska noqday nin kale haddana soo dira laydhaha xulays ibnu calqama ayaa la idhaahdaa ninkiina wuxuu ihi kanna waa sayidulaxbaash isagu qoladii dhaladka ahayd kama socdee go-aan ma gaari karee inta gaashaanbuurta ah iyo isbahaysigu kani u madax yahay buuhi laakiin qoladoodu waxay qadariyaan xoolaha lagu qalayo xaramka ee bal geela geela kaakiciya buuhi si aynu ugu muujinno inaynaan dagaal u soconin xujaaj dad soo cumraysanaya aynuna geelii baa la kaakiciyey ninkiibaa la tusay inay dadkan yihiin dad camal iyo cibaado u socdoon dagaal u soconin wuu warwareeyo wuxuu war inaa lilaah war kuwan in halkan lagu celiyaba ma ahayn markuu quraysh u tegey wuxuu war dadkan cibaaday u socdaana dagaal uma socdaana soo daaya si gaaruu la dhaqmay nin saddexaad haddana yimi la odhan jiray curwatu bnu mascuud athaqafi nebigu calayhi salaatu wasalaam isagana markuu arkay wuxuu ninkani waxa uu jecel yahay waxyaabaha la yar weyneeye iyo qadarinta iyo waxyaabahaas jecel macnaha waa nidaamka brotocolaadka waxaana yidhaahdaan nidaamul buu kani ku nool yahay bal isagana miyuu soo socdaa wuu soo dhow yahay arrinkiisii wax ka bedelay nebigaoo nin asxaabiyo laodhan jiray muqiirat bnu shucba ayuu ihi qalabkaaga xadiidka gasho oo seeftana qaado oo xaggayga dambe istaag abuubakarna wuxuu ihi halkan soo fadhiiso jalsadii dee loo qaban jiray dadka wufuudda marka la qaabilayo ayuu sameeyey nebigu asxaabigiioo ku gaashaaman hubkiisii ayaa nebiga xaggiisa dambe istaagay abuubakarna agtiisu fadhiisiiye tartiibtiisiibuu wax ka bedelay sidiibuu ku qaabilay nin afraad bay haddana soo dileeloon la odhanaya suhayl bnu camri isagana markuu arkay baa wuxuu ihi sahula amrukum ma suhayl baa yimi kan soo socdaa ma suhayl baa arrinkiinu imi ku dhammaanaya haddaba isagana si gaaru ku qaabilay heshiiskii ninkuu la dhameeyu la qoray buu ahaa ninka uu heshiiskii la qoray ayuu ahaa bal hadda faallada eeg maxaa keenaya waa mucaamaladii wanaagsaneyd ee nebigu calayhi salaatu wasalaam waynu dadejinaynaa wakhtigaaynahayo waa soo kookoobaynaa qaacidada afraad ee sheegaysa ummadda si fiican in loola noolaadaa waxay leedahay al ihtimaamu bilaakhariin markaad doonayso dadka quluubtooda inaad qabato oo adiguna aad jeclaato iyaguna ay ku jeclaadaan waa inaad dadka danaysaa waa inay kaa muuqataa waxa danaynta la idhaahdo qof waliba uu ka arka inaad danaynayso sidaasu ahaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam asxaabta kuwa u waaweyn ilaa kuwa u yaryar waxa u yimi nebi maxamed abuubakar iyo cumar mid waliba xoolihiisiibuu sidaa abubakar uu weydiiye wuxuu ihi maxaad reerkii uga timi dee ilaahay rasuulkaan uga yimi cumarna wuxuu ihi adigan maalka badan sidee maxaad reerkii uga timi dee kalabarh baan uga imid buuri eegada siduu u danaynaya macnaha masaariiftoodii iyo reerkiibu macnaa inaanu ahaynu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka waxaanuu ka ururinayo qura ma danaynayo isagoon qaadanayna ummadda ku bixinaya haddana qofkan waxsida dadku ka yimi laftigooda ayuu danaynayaa taasina runtii ku xisaabtankeeday leedahay haddaa odhan lahaydeen wadaadadu dee way naga ururiyeene maxay noo weydiin waayeen <laughs> waxaa malaha la ogyahay intaa ka timaadeen inay badan tahay waaya <laughs> waayo abubakar iyo cumar nebigu calayhi salaatu wasalaam dee sidaa uu u weydiiyey abubakar waxaa buu yihi waxba kamaan imaanba reerkii masaariifba ugamaan imaan cumarna wuxuu ihi boqolkiiba konton baan keenayba dee xogtaasuu hayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin alxamdulilah intaynu bixiniy inta inoo hadhaybaa allah inoo barakeeye inagu mar walba dee boqolayda inta badan baa inoo hadhaysa waaya waa danayn ayay muujinaysa arintaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam sababta ummaddiisa quluubtooda uu ku qabta waxaa ka mid ahaa ama danayntu dadka danaynayay wuxuu ihi salaada mararka qaarkood baan galaa anoo doonaya inaan dheereeyo dheereeyo waxaan xagga dambe ka maqlayaa ilmo yar oo ooyaya oo hooyooyinka salaada ku jira mid ka midihi eh, ay sidato markaasaan salaadii soo gaabinaya bal waxaad ka warantaa hooyada halkaa dambe ku jirta <clears throat> ee ilmaheeda yari uu ooyey ee nebigu u joojiyey salaadii ama u soo gaabiyey maxay fikraday ka qaadanaysaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam de way jeclaanaysa waxay leedahay mar hadduu nebigu adiga iyo ilmahaagii yaraa halkaa idinkaga warhayo oo naxdinta aad oohintiisa ka naxaysa adigana uu kula naxayo nebigu caleyhi salaatu wasalaam dee nafteeday duldhigaysaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam sidoo kale ummadda siyaabuhu u danaynaya asxaabtu inoo soo warinaya waxaa ka mid a ah, waxay yimi qolo reer banu nadri la idhaahdo nimankaasi way iska aradan yihiin dhar aada u liitay gashayiinoo jeexjeexan nebigu markuu sidaa u arkay ay soo galeen masaajidkii muu sii fadhiina wuu kacay xaafadihiisiibuu tegoo dhar buu soo eegay waxba wuu soo waayey ummaddiibuu isartaaga wuxuu ihi halaynaga asturo dadkaa dadkaa ah, ah waxa la siiyo si deg dega ah wax loogu ururiyo ninba wuxuu hayeybuu ku tuuray nebigu wuu farxay calayhi salaatu wasalaam dadkaa halkaa jooga ee la aratiree dharka badan la siiyey dadaalkiisaa daraaddeed fikraday ka qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dee inuu ummadan abaabulay oo isagu uu kiciyey oo uu damqaday oo uu daneeyay bay dareemayaan marka way jeclaanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam kullu daalika intaasoo dham waxa ay ka turjumayaan danayntii nebiga waxaa ka shaqayn jiray masaajidka rasuulka sala allahu caleyh wasalam gabadh la tilmaamay inay madoobeyd oo nadiifin jirtay taquumu lmasjid way geeriyootay nebigoo ka maqan asxaabta ridwaanullaahi calayhim uma yeedhin nebiga waxay dhahdee intan innagaa ku filan maxaynu nabiga uga yeedha inantan dhimatay dee aynu asturno way ku tukadeen way xabaaleen markuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam dadkiisa siduu danaynayo wuu dareemay qofkii shaqaalaha masaaj ka shaqaynayay miye waxay dhahan dee way dhimato waanu aasnay maxaa iisoo ogeysiin weyday bu calaa qabriha igeeya xabaasheedii waa la kaxeeyey kaxeeyo xabaali baa la geeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam salaadiisoo salaadaha aan lamid la mid ahayn oo marka hore seegtay ayuu ku dul tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam xabaasha dumarku maxay danaynayaan addoomuhu maxay danaynayaan ummaddu maxay u arkaysa qof waliba wuxuu isleeyahay nebigu siduu qofka u galoo kalu adigana kuu gelaya nebi maxamed wuu jeclaanaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu uhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis ilaahay uu qalbigaaga yeelay ayaad ummadda ugu debacday haddaad noqon lahayd mid qallafsanoo dee dhimbiila ka duulayaan waa lagaa kala yaaci lahaa waa lagaa yaaci lahaa iminkana waa adiga arkay oo dad badana u xukuma dee dadku finiinka uu gaarigooda eryayaan duulinayo ayay soonayaan kaas finiinkaasaaba ku dakhri doona iyo dhagaxaanta oo laga cararaya ama waaba lagu xidhiba laodhanaya hadaad isu taagi weydo waaba lagu xidhiba markaa dadku waxay kasii cararayaan meesha uu qofkaasi joogo sidoo kale marka aad imika doonayso dadka mucaamaladaa wanaagsan inaad kula dhaqanto maalan qofkii saaxiibka ahaa qofkaa wada shaqaynayseen qofkii aad madaxda u ahayd ama racyadda ama shuraakada ahaydeen ama ehelka ahaa markaad weydo haddaad waraysato oo aad tiraa hebelmee ama aad tilefoon u dirtaad tiraa maxaa kugu dhacay maalmahan laguma arag ama hadduu bukoodo aad booqato ama aad qur-aan ku akhrido ama aad hadiyad u geyso dareenku qaadanaya waa maxay dareenku qaadanaya maalintaa uu qofkaasi wadada ka baydha haddaad ka daba tagtay oo aanad halkaa kaga hadhin dee dadka waad uga soocantay qalbigiisana waad ku dheertay idan walaalayaal waxaynu ku soo ururinaynaa mucaamalada wanaagsan inagaa marti laynooga yahay haddaynu nahay muslimiinta marka waa inaynaan weydaaranine islaamkeenna aynu ka run sheegnaa oo islaamkeennu muuqaalkeenna iyo macnawiyaadkeenna intaba uu noqdaa mid waafi ku ah oo maduhuna inaga daydaan ilaahay aniga iyo idinkaba ha inagu wada anfaco wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu